رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب احتمال الأذى فأي باب يهي قال بحضرين والعافين عن الناس dadkana way iska cafiyaan wallaahu ilaahayna yuxibu almuxsiniina muslimiinta waa jecel yahay iyo dadka ixsaan sameeyayaasha ninbaa addoonkiisa u weyseynayey jelmadii uu biyaha ugu shushubaayey ayaa ka soo fakatay sayidkiibay ku dhacday ilibtuu ka jebisay waa xanaaqay aad iyo aad ugu xanaaqay markaasuu yiri walkaadimiina alqayn ahlu jannaha googa caburiya sababtu qaynii waan caburiyey ciybkeedii waalcaafiina can innaas aa lagu dul akhriyey waan ku cafiyey buuye wallaahu yuxibu almuxsiniin baa lagu akhriyey xor baa tahay buuye saasaan loo baahanyahay waalkaadimiina alqayd markaan caroono aayad ma maqalno markaan caroono hadal ma maqalno markaan caroono nalama celin karo saa looma baahno marka alxanaaqu waa inaad ceshooyi kartaa xadiidkii ugu dambeeyaanu soo marnay shadiid eesii dirac lama yidhaahdo qofka musaaraxada badan qofka qof kastee soo baxa dhulka dhigeen lagda ma aha gabadha gabad kasta u soo baxda lagda intay saa u cinjoosata dhulka dhigataa ma aha yaa la yidhaahdaa shadiid alladii yamliku nafsahu cinda alqadab warafkuna qaduu nabiga sal alla alay wasalam weligaa adoo carata ma lagu qabtay joog ma lagu dhahay ee ma istaagtay ma yaday haddaad istaagtayna shadiid baad tahay dadka kheyrka loogu talagalaa tahay haddaad istaagi weysayna dad ma tihid qiima ma lihid sharafna markaa ma lihid wa qaala tacaala walaman sabara qofkii iska sabra wa kafara iska qaafoo dadka cafiya ina dalika la min casmi alcumuur waa umuurta midda la doorto umuurta midda la casmiyo ee la doorto taasaa ah buu yidhi ilaahi subxaana wa wa fi lbaari baabka waxaa ku sugan an axaadiid assaabiqa axaadiisa noogu soo hormaray fi lbaabi qablah baabkii ka ka horeeyey wa can abi hurayra radia allahu tacaala canhu ana rajula ninbaa qaala yiri yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow inan qaraabo ayaan leeyahay weyey asiluhum waan xiriiriyaa wayaqfacunii aygna way igeeyaan wa uxsinu waan wanaajiyaa ilayhim xaggooda wayusiicuuna ilaya anigu waaxmanu canhum waan u dul wayajhaduuna calaya wayna igu jahlin masala allahu akbar waan wanaajiyaa way i xumeeyaan waan u dulqaataa way igu jahli falaan waan xiriiriyaa waana hidooyaan saa yeelaa rasuulkii alla ma gooyaa rasuulkii ilaahayow u ah qaala rasuulku wuxuu yiri la kunta haddii aad tahay kamaa qulta saakin xaqiiq hadduu yahay hadalkaada oo sida aad tirid ay tahay faka'annamaa waaba adigoo sidtuhum cabsiinaya almalla dambas kulin oo kale adigoo cabsiinaya lamidka walaa yazaalu ka suuli min allaahi alla xaggiisa tacaala sareey dahiirun mid kaaga kaalmaynaya inuu jiro calayhim korkooda waa goormeen maa dunta calaa daalika intaasaas tahay ilaahay xaggiisa waxaa lagaa siinayaa ama malag ha ahaado qof kaaga kaalmeeya kaaga gargaara dhibkooda uusan ku soo gaarin waa in allaala intaasaa tahay waa intay ku xumaynayaan ood wanaajin ay ku goynayaan ood xiriirinayso ay kugu jahli falayaan ood u dulqaadanayso waa intaasaa tahay alla xaggiisa rawahu muslim baa xadiidkaa weriyey waqad sabaqa wuxuu noogu soo hormaray sharxuhu xadiiska sharxiisa fii baabi silati alarxaami markaanu maraynay baabkii qaraabo xiriirinta baabul qadar caro baabkeedii waaye qofku inuu caroodo idantuhikat haddii lagu xadgudbo xurumaati sharci diinta ah umuuraheeda xurumaadka diinta marka lagu xadgudbo waa indhahaadu isbedelaan waa inaad doobsoontaa iyo walintisaari in loo aagudo lidiin illaahi tacaala ilaahay diinkiisa haddaad aragto qof ku xadgudbahay haddaad aragto qofkii diinta alla ku jeesjeesaaya inaad u nusrayso gacan siiso iyo inaad xanaaqdo marka sharciga lagu xadgudbo sida qabiilkaaga marka lacay aad u xanaaqaysood u bararayso si ka daran u xanaaq oo u daro marka diinta lagu xadgudbo haddii maanta diin la caayo adiimadii la caayo haddii wax laga sheego xayga galaa taala diinta allahabay leedahay maalintii nasabkaaga wax laga sheego waxaad moodaa inay koronto qabatay saa markaa loo looma baahno abubakar baa ninkuu yimid markaasuu ilaahiina waa faqiir abubakaro ilaah faqiir ilaahiinu waa faqiir waa nin yuhuudi ah abubakar waxaad moodaa inay koronto qabatay waxaad bakar suu maalintaa noqday si uu noqdo ay si kaloo kala fahmi waayeen ilaahaada waa faqiir ribo wuxuuna weydiinayaa amaah waxaa soo degtay ilaah aad u amaahisaan meeshaasuu markaa ka baxay abuubakar dharbaaxa la yaqaana intuu qaatay yuu u kala jaro yuhuudii asoo isha haystoo meesha barsan buu nebigu u yimi oo yiri saaxiibkaasaabuu ii galay saaxiibka saanuu markaa ii galay waa loo wacay abuubakar maxaa kuu maskiinkana maskiinkaana saad ugu gashay ilaahiguu caayo buu yiri muxuu yiri ilaahay faqiir wa rasuulka allo si aan ahay iyo si kala waa kala fahmi waayay asagoo dhan abuubakar wuu kala badbatay waayo ilaahay a faqiir ah ilaahiisa hortiisa lagu caynaya abubakar gacantiisa wuu ceshooni weysay abubakar nin dulqaad badan waay abubakar nin xilmi badan waay abubakar nin naxariis badan waay abubakar nin qiimo badan waay laakiin maxaa kelka maalinta inay gacantii soo faqato ilaahay wax laga sheegay subxaana watacaala waxkanu faqataa nin la cayna maanta waxa keena ay ka tahay ku jirto yahuudigiibaa weyntiis waaye mana dhihin mana caynin ilaahay ilaahay baa soo gujiyey laqad samica allah قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء sanaktubu maa qaaluu waan maqlay ilaahay wuu maqlay kii qoolkiisa yiri ilaahay waa faqiir anagana taajiraan nahay ilahay baa u humiyey abuubakar radiallahu an marka waa in la caroodo caradiisoo lama soo diidiyo laakiin hadda waan caroonaynaa waa goornay waa haddii sharciga lagu xadgudbo waa haddii diinta farmaadkeeda lagu xadgudbo iyo diinta alloo loo nusumeeyo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi waman yucadim qofkii weyneeya waman yucadim qofkii weyneeya xurumaati illaahi ilaahay xurumaadkiisa xuduudda alla qofkii weyneeya macnaha wuxuu ilaahay diiday fahuwa kaasaa khayrun lahu u khayr badan cinda rabbihi rabbigii agtiisa wa qaala tacaala in tansuru allaha haddaad ilaahay u hiilisaan ood alla u gargaartaan yansurkum ilaahay wuu idiin gargaarayaa wayuhabbit wuxuu sugayaa aqdaamakum dandihiin lugihiinana ilaahay wuu sugaya subxaana watacaala wa fi lbaab baabka waxaa ku jira xadiidu caaisha assaabiq xadiidkii caaishee noogu soo hormaray fii baabi alcaf baabkii cafiifa wa nabi mascuud cuqbat bin camr albadriy radia allahu canhu qaal jaaa rajul nin baa yimid ila alnabiy nebiguu u yimid sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi innii anigu la ata'akharu waxaan ka daahaa oon salaati subx salaada subx rasuulkii allow salaada subax waan ka habsaamaa rasuulkii allow salaada subax waan ka dibdacaa sababta horgamaa la tagtamay maxaa uga daahaa waa min ajli fulaan hebel dartii waa imaamka imaamka dartiisaan uga dirgaca mimaa yuqiilu limaa waa nagu dheereey dheeraynta uu nagu dheereeyo darteed yaan uga dhaara famaa ra'aytu ma aanaan arkin buuliyo annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama rajula xanaaqay fii mawcidatin wacdi dhexdii ku xanaaqay qofun weligay ashadda ka daran mimaa qadiba yowmaidin suu maalintaa u xanaaqay maalintaasuu rasuulku u carooday weligay ma arkin asagoo adigu dhex carood faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas dadow ina minkum waxaa idinka mid ah munafiriina kuwa dadka diinka ka kala buriya dad waxaa idinku jira munafiriinka maa dadka celiya bal fa ayukunkiineen ama annaasa dadka hogaaminaya iimaanna u noqonaya soo asoo qafiifiya salaada war salaada ha soo go min waraacihi gadaashiisa waxaa ku tukanaya alkabiira kuweyn wasaqiira anbiga wadalxaajati iyo middan u saaxiib ah muttafaqun calayh muttafaqun calayh mid mariid ahaa ku jira riwaadaha qaarkood mariid kabiirka ah haweyn baa ku jira mid xanuunsan baa ku jira dadkoo isku jiraan war mar allaala markaad keliga tukanaysa sow maaha yuqawil maa shaa qofka ha dheereeya suu doono caawa inaa ha fadhiisan haddaad doonto laakiin umadaas haddaad iimaan ku tahay oo aad dujinaysid salaad khafiif ah duji salaad aan gadgadna ahayn oo nadiif ah shuruudihiisa iyo kan waaliyeelka iyo kan dhallinyaraha ah umadda markaa duji saasaa markaa la leeyahay mucaad waan soo marnay waa kasi kaasa loo canaantay falowlaa qara'ta bisabbi isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu alqaashiya wاllayli ida yabsha wاshamsi waduxaaha ma akhrisin salaad ceshoo baqaro ku furfurtay mucaad ninbaa maantoo dhan beer falaaya ninaa saakasuu u toosay maantoo dhan beerka ka shaqaynaayo ma xamili karaa salaad cisha allah idinku daariyay baqar in lagu akriyo uu taagnaado waa maya albaqar markuu furfurtay buu ka siibtay asagana gurigiisuu aaday nebigaa loo sheegay nebiga mucaad buu fidnoo lamaa tahay mucaada dadkamaad diinta ka barinaysaa mucaadi diinta islaamku waa diin yusri ah diinta islaamku waa diin sahlan ah, diinta islaamku waa diin sahlan ah. ya ayuha dadow ina minkum munafiqiin dad dadka kala burya idinku jira afa ayukum ama annaas mid kastoo dadka imaam ku noqonaya oo dujinaya falyujiz ha soo salaada macnaha waxaa loola jeediya salaada ayadoo laakiin lataan yeelaya salaamada aqiitiyo haddii la maqlay dibdibna looma baahna annaga ma'muumiintay gadaal ku tukanaynaa waa inaan annagana eeda siino salaad haddii imaamkii nala ka canaantay haddii waxyaabao shamsuu aqrina labadaasa isku dhaqdhaqaajina ma aha sidaa darteed baa waxaa la rabaa in aada loo dadaalo fa ina min waraa'ihi imaamka gadaashiisa alkabiira koo weyn baa ku tukanaya sagiira koo yaraa ku tukanaya wadalxaajati iiku markaa danto saaxiib oo can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri caaisha qadima rasuul allah rasuulkii alla soo galay xageebuu kasoo galay min safar safar buu ka yimi qasaska raggiina markay imaanaya maxaa samaysan rid lagu dhejiyaan sariirta saa u tiirid saasaa loo dhigaa albaabkii saaca saasaa loo waxeeyaa agasaarkii guruudka ah casaan baa lagu daraa soo maaha fiiri oo dhan qiimaha leh waa nebiga xaaskiisa sala allahu calay wasalam nabi maxamed baa safar kasoo galay faqad satartu sahwatan ama waxaan ku asturay bay tiri oo aan ku daboolay sahwatan qowlad lii aan ii sugnayd daah fiihi tamaafiilun masaawiro ay ku yaalaan caysha gadaasha laakiin maxay samayseen daahay soo beertaa musawirku yiri sawir buuga falamaa markii ra'aahu uu arkay rasuulkii alla sala alla calay wasalam wuu fujiyey mararkii dhanka lagu soo dhaweeyedaay qofka intuu qabto soo gooyey sal alla wajhuhu wejigiisa wa isbedelay annaga marka haddii waxyaaba diinta islaamku qalab ay ku tahay ay nagu soo dhaweeyaan dumarka waanu madax salaaxnaa looma madax salaaxo xaqu waa xaq wa waana la yidhaahdaa anigii saa yeelay bay ku leedahay shumci saa ahaa aan dhigay buu saas yeelay kan buu inta ka bixiyey saddexdaan ka xigaa ma jirto haddii wax khayr ah oo wanaag ah laguu sheego ninkaagan uu kaaga caroodo waynaad raalli ku noqotaa hadduusan kaa qaldanin saddexdaan ka xigaa eh waxaan maala soo dhoweeyaa ah eh, reer baadiyahan eh, naagtii hore uu soo fura abaabkuuga soo ciyaartay iyo eh. qaar baa yidhahda soo maaha ma jirta marka rasuulka sal alla calayh wasalam mar allaala markuu arkay wixii inay xun yihiin horta wuu fujiyey gacantuu la tegay sal alla calay wasalam intaa kadib haddana wejigiisii wuu doorsoday nabigu wejigiisi wuu isbedelay sal allah calayh wasalam watalaawana wajhu wa qaala wuxuu yidhi yaa caaisha caaishooy ashaddu annaasi dadka waxaa ugu daran cadaaban cadaab cinda allaahi alla agtii laysku cadaabo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo alladiina kuwa yudaahuuna sawirhaya bikhalqi illaahi ilaahay khalqigiisa subxaana wa tacaala khalqiga ilaahay kuwa matalhaya oo samaynaaya ayaa ugu cadaab adag maalinta qiyaamo muttafaqun calayh dadaa farshaxanka shaqadoodu tahay wax uun inay sabiraan libaax bay sabirayaan qof bay sabirayaan adigii oo joogo inta maraysaa noqonaysaa qofka qaar dadka qaarkaas way ku sawirayaan saasuu kuu fiirinaya adigoo jalbaabanoo madaraso u socdoo kitaabkii gacabka ku haysta heblaayo unbaad leedahay waxaa ku maqan ruuxdii keliya waciyaadu billaah sidaa darteed rasuulka sala allah calay wasalam gurigii lagu soo dhaweeyey daadii loogu dhajiyey wixii masawirka lahaa fujiyey googooyey ayagoo dhan xanaaqiyey saddexduu isku daray kow wuxuu sameeyey inuu gacantaa kula tago wuxuu baabi'iyey talabaad in asaga laga dareemay waxaan inuu ka xun yahay ta saddexaadna inuu afka uga sheegay sababtuu u sameeyey yaa caaisha caaishee wuxuu yidhi caaisha ashaddu nnaasi dadka waxa ugu daran cadaaban cinda allaahi cadaab ilaahay agtiisa laysku cadaabo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo aladiina yubaahuuna dadka samaynaaya bikhalqi illaahi ilaahay khalqigiisa mutafaqun calayhi assahwatu kasufati waa qowlada takuunu bayna yaday ilbeyt guriga hortiisa lagu sameeya maxaan dhahnaa anaga qol iyo barse soo maaha qol iyo barso barsada waa marka barsadii bay wax ku samaysay waalqidariqaaf qaafka oo la hoos dhigo waa sitru raqiiq waa daah khafiif ah waa daah yaro khafiif ah astur ah xataa kaanuu afsada suura masawirkii buu kala gooyey allatii fiihi daaha ku sawirnaa ama dheh sawirka kii waxawaaye oo oo la qoray sanadkaa laga wadaa iyo waxaa doonta dheh maruu ku sawirnaa madiibu rasuulku kala gooyey sal alla calah wasalam wa canhaa waa caaisha ilahay karaadi noqdee anna qurayshan qoraysh ayaa ahamahum waxaa murug geliyey sha'nu almar'ati gabadhii xaaladeeda almakhsuumiyati ee reer maqsuumiyad tahay allatii taasoo sarqad xaday laa ilaaha ila allah waa gabar maqsuumiyad ah, waa asharaaf waa qabiilooyinka ugu sarsareeya laakiin ceebteed maxay noqotay waxbay xaday marka quraysh waa murug murug baa ku abuurantay gabartooda ah oo reer maqsuunka laga goy soo maaha gabadhii oo gacanta laga goynaayo taasay aad yaad uga xumaadeen waa xeexadeen fa qaaluu waxay dhaheen man yukallimu yaa kala soo hadlaaya fiiha gabadha arrinteeda rasuulkii allah sal alla calah wasalam habeenkii baa la tashtay waryaa inta nebiga u taga gabadha la dhahaa waa maqsuuniyad waa qabiilooyinka sarsare waa dadka dowladda u dhowdhow waa dadka lacagta leh gacanta ma laga goyn karay ha la cafiyo yaa waayo qofka inta u taga nebiga kala soo hadalka faqaaluu waxay dhaheen man yajtari'u yaa ku dhiiran kara caleyh rasuulka korkiisa ilaa usaamat ibnu zayd oo xibbu rasuulillaahi rasuulka kuu jeclaa wallaahi maanta qof loo diri karo ma jirto arrintaan ma ogolaa nebiga sal alla alay wasalam laakiin usaama ku dhiiran kara ilaa usaami bnu zayd maahane waayo usaama waa xibu rasuuli illaahi rasuulka midkuu jeclaa sal alla calah wasalam fakallamahu usaamatu usaama wuu la hadlay marka musaama ka fiirsani fag buu dhahay wuu baxay markaasaa wuxuu u tegay nebiga markaasuu dhahay rasuulka ilaahi gabadha makhsuumiyad waaye hala cafiyo fakallamahu usaama faqaala rasuulku wuxuu yihi atashfacu ma difaacaysaa maqashaka ay saartay xaddin xad min xuduud illaahi ilaahay xuduudihiisa ka mid ah tacaalaa usaamo usaamow maanta wax ilaahay yiri ha la sameeyo meetii ha la dhaafo wax ilaahay yiri ha la sameeyo miyaa tiriyaan la samayna wax ilaahay yiri subxaana wa tacaala ha la fuliyo miyaad leedahay yaan la fulina usaamo say kaa noqotay cusaama say kaa noqotay xalkaabu waa sidee atashfacu fii xaddin maxaddaa difaacaysaa maanta oo min xuduudi illaahi ilaahay xuduudihiisa ka mid ah tacaala sarreeye cusaama ma ku dhiiratay maanta wax ilaahay hala sameeye yiri inaan qaada halasa waa ninkuu dadka u jeclaa waa ninkii xulka ahaa ee loo soo diray hebel hala tagay ilaahay haloo loo iyo warqad hala soo saxiixiy ma taalla meesha xaqu waa xaq waana la fulinayaa saa darteed rasuulka qusaama saa'uma fiirinin uma qaama waa istaagay rasuulka fakhtataba waa khudba akhriyey uma kadib qaala khudbadii kadib wuxuu yidhi inamaa ahlaka waxaa halaagay man qablakum dadkii adinka idinka horeeyey warabbi israa'iile annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa hadduu xado fiihim dhexdooda ashariifu ninka shariifka ah qabiilka sare leh qabyaalada ay ku dheereen jireenoo qabiilka sare ah, dadka lacagta leh ama dadka dadka hogaaminta u dhow tarakuuhu way ka tegi jireen habeennimaa dagaal saari jiro waddan kale loo dhoofin jiray haddii qaladkalaan shariif tarakuuhu way ka tegi jireen waidaa saraqa haddii uu xado fiihim dhexdooda addaciifu midka daciifka ah ee tabarta daran ama qabiixka laysa ah aqaamuu calayhi alxad xadkay ku oogi jireen codkaa la gelin jira haye usaama see waa aada marka gabadha shariif waaye maqsuuma hala dhaafa ah habtaa keentay miya in xad xuduudaha ilaahay ka mid ah aad difaacday war dadka adinka idinku wareeg waxaa halaagay waxay ku halaagsameen madax iyo ashraaf iyo qabiil qabiilka sare hadday dembi sameeyaan allayaa qalay alla intuu ka dhashay allayaa reer hebel alla daaya la dhihi jiray daciifka aan meel ku tirsanayn ilaa ilaahay maaha galana codka la gelin jiray aqaamuu calayhim xad xadkay ka oogi jireen oo xuduudda ma dadka qabiilada hoos hoose bisaa loogu talagalay ma dadkaan lacagta lahayn bisaa loogu talagalay in lagu fuliyo maya ummadda way u siman yihiin waxa xuduudda la yidhaahdo qof kastuu u sugan tahay kan daciifka ah ka shariifka ah kan hooseeya ka taajirka ah kan faqiirka ah kan madaxda ah kan madaxda loo yahay kulli sharciga islaamku waa u siman yihin laakiin maantoo kale iyo sida dhacdaa oo waxaan diin islaamku qabin waa ka xanaaqay rasuulka sal alla alay wasalam aad buu nabigu maalinta uga carooday sal alla alay wasalam wuxuu yidhi markii midka daciifka ah uu dembi sameeyo wa idaa saraka fiihim dhexdooda hadduu ku xado adaciifu aqaamuu waxay ka oogi jireen calayhi korkiisa alxadda xadka wa llah jiritaanka ilaahay baan ku dhaartoonas baaqi ahaashadii ilaahay baan ku dhaartay low haddii anna faadimata oo binta muxammadin faadima ina muxamed cabdullaahi uu dalay ina maxamed faadumo oo rasuulkii ilaahay dhalay haddii ay saratad xad lahayd faadima ma xadin allahu tacaala canha mana xadi doonta insha allah hadday xadi lahayd faaduma oo ina maxamed oo anig aan dhalay laqatactu yaddaha gacantan ka goyn lahaa buu dhahay gacanteeda aan lahaa buu dhahay rasuulka sal alay mutafaqun calayh heer ay cadaaladda saa ku soo laabato horumarha sugina heer ay madaxdu heerkaa gaaraan horumar yaa la sugin sharaf yaa la sugin cadaalad yaa la sugin roob fiican yaa la sugin barwaaqo yaa la sugin waxyaaba yaa la sugin waxa wax ay ku hagaagaan waa cadaalad waxa lagu barwaaqo waa cadaalad waxa ummadi ay ku degto waa cadaalad laba habeen u fiiriya cadaalad haddii ummadda lagu dhex maamulo wallahan askari wax ilaaliya loo baahnayn wallahan xuduud la ilaaliya loo baahnayn wax loo bahnaanayaan jirin cadaaladdaa ummadda hagaysa cadaaladdaa ummadda hagaajinaysa cadaaladii ummaddu ku toosayaan cumar radia allaahu canhu nin boqor ah baa soo dooday hallay tusyo yihi cumar baa loo keenayo ilmaa la weydiiyey ciyaaraayo cumar aabay ma naqaano cumar aabay ma naqaano cumar sidii saa loogu raadinayay yaa la arkay asagoo geed hoostiisa iska jiifa sow raciyada iyo kulli ugu shaqaynayuu gaalay geed hoostiisuu jiifaa qamiiskiisa dhinac cirfagii dunbaa ku toban radia allahu tacaala canhu waa hogaamiyaha mushriq iyo maqrib baa laga cabsanaa mushriq iyo maqrib maxaa looga cabsanaa dabaabaad uu leeyahay ma aha hub uu leeyahay ma aha waa cadaalada wuu jiiftay cumar oo hurdaya boqorkii baa la kor keenay cumar baa la kiciyey saasuu usoo kacay xakamtu cadalta buu yidhi waad xukuntay waadna cadaalad fashay markaad xukuntay oo aad cadaalad fashay ayaad seexatay buu yidhi hurdada cumar uu hurdaya waa cadaalada saa darteed bulshu waxay ku hormartaa cadaalad ina allaha yacmuru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i dilqurbaa wayanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar ilaah wuxuu tilmaamayaa cadaaladu inay tahay waxa ugu qiimaha badan ee wax wanaajiyaan hore waan idinku tilmaamay ummad walba dowlad walba ummaddeeda u karsoortay u cadaalad fashaa xataa haddaysan kitaabka wax ku xukminin xukunkeeda wuu daa'im noqonayaa ummad walba dowlad walba oo khaatimad noqota oo ka xigagka xigsata ka fog codka gelisa sida xadiisku tilmaamay ma daa'imayo xukunkeeda waayo cadaaladu waa lagama maarmaan cadaaladu waa cadladu waa horumar cadaaladu wallaahi baan ku dhaartay buu dhahay nebiga waayni allah ilaahay baan ku dhaartay haddii faadimo ina muxamed ah ay xali lahayd gacantaa ka goy lahaa maqsuuduba kale ma jiraa marka waa tii asaga oo qalay jasadkiisii ka soo go'day hadday xali lahayd mada xadine soomaalida ma ammaanaa wiisha gowracahee dibiga ha ku kuusqaato soo maaha marka weel meel lagu qalay bii warkiisa meel faadimo intii maxamed gacanta looga goyn lahaa faadil maqsuumi ma taalo ayadoo la fadhiya faadimo lasoo qabto gacanta laga goy ayad lafteeda la dhihi jiray muttafaqun caleyh wacan anas an nabiy sal alla alay wasalam ra'aa rasuulku wuxuu arkay muqaamatan muqaamatin xaaqo iyuu fi lqiblati kablada saidka ku arkay fashaqa way dhibtay daalika arrintaa caleyh korkiisa xataa ruuya ilaa la arkay oo laga dareemay fii wejhi faqaama wuu istaagay rasuul ka ku xoqay biyadihi gacantiisa qof kale uma dirin xaaqa masaajidka ku taala waa dembi cabdud masaajidka lagu tufa waa dembi rasuulku wuu xanaaqay wejigiisaa laga dareemay way dhubtay waa istaagay qori uma qaadanin gacantiisuu ku xoqay faqaala wuxuu yidhi ina axadakum midkiina idaa qaama markuu u istaagay fii salaatin salaadiisa fainahu yunaaji waa markuu istaagaayo wuxuu la quudayaa rabbahu rabbigii rabbiguu la sheekaystay subxaana wa tacaala salaada ida waa la macaansadaa waa ilahi baad hortaagantaa subxaana watacaala tacaala haddii ilaahay waa qora isqaabsanaya haddii ilahay waa isla koodaya subxaana watacaala sidaa darteed baa salaada marnaba mamnuucay tahay in la joojiyo haddaad jirantahay tuko salaada maruurka ah musaafir haddaad tahay tuko salaada musaafirka ah haddaad istaagi karin fadhiiso macnaha waxaa la diidaa munaajaadka adiga rabbigaa inuu marna la istaago yunaajii rabbahu rabbigiibuu la koodayaa wa inna asiiqi raba u dhaxeeyaa falaa yabsuqanna yuusan can dhuufta u tufin axadukum midkiin qibala alqiblata dhanka qiblada walaakin can yasaarihi ha u tufa dhinaciisa bidixda ah ow taxta qadamihi ama gomadiisa hoosteeda waa masaajid abuu uma intaa kadib akhada rasuulku wuxuu soo qabtay darafa ridaa'ihi go-iisa darafkiisii waa cimaamadii uu wata dhinaceeda fabasaqa waa ku tufay fiihi cimaamadii dhexdeeda uma radda waa celiyey bacdahu maradii qaarkeed calaa bacdin qaarkagal wuu isku rugrugay macnaha intuu camaamada soo qaarkuu ku tufay wuu isku jijibiyey marka faqaala wuxuu yidhi ow amase yafcalu haakada saanka yeelo haddii meel aad ku tufto adlayso hada isku tufnaa lagu ha ku tufin meel aad ku tufto haddaad weyso korkaa tuf muttafan calayhi waalmru isdarikaanka bilku saaqican qofka can yasaari qofka bidciisa inuu ku tufo aw taxta qadamihi ama qimadiisa hoosteeda uu ku tufo marka las amro huwa asaga fiima idaa kaana fii kayri masjid waa markuu meelaan masaajidka ahayn joogo meel aan masaajid ahayn markuu ku tukanayo fa amaa fi lmasjidi masaajidka sawmaaha falaa uusan ku tufin ilaa fii tawbihi maradiisa maaha maradiisa maaha yuusan meel kale ku tufin ayaa la leeyahay xushmad buu leeyahay masaajidka sharaf ayuu leeyahay masaajidka haybad buu leeyahay masaajidka nadaafad baa loogu talagalay waa gurigii ilaahi subxaana wa waa beydkii ilaahi in la nadiifiyo in la qurxiyo in la ziineeyo in caqar lagu shugo in imtiqaanaa la udgiyo waxaasoo dhan baa laa amray wasaq busaaq andoodi in wax lagu exgano in lagu exgubaa lagama maarmay xataa saacad kaa dhuntay haddaad mixraabka istaagto oo saacadaad iga dhunta naga fakiisaa laweegaa kuma soo celiye haddaad maqashaan qof baadi ku naadinaya masaajidka ilaahay kuma soo celiye dhaha ninbaa xilligii la yimistaaga diin guldo baa iga dhumaya aad kafaarayso ilaahay kuma soo celiye yuu dhahay nabiga sala alla calay wasalam waxaa ku dhexgedina waxaa ku garanina waxaa ku gedina waxaa ku tilmaamina kooxha ku qaybinina ha ku tirinina waxyaabo fara badan baa masaajidka lagu tilmaami jiray beeca maanta masaajidka dhexdiisu ka dhaca waxyaabaha kala garashada subaxiisaa masaajidku tagno ee suuqa sida loo waxgadayo loo gadaayo markuu qofku soo baxo masaajidka yimaado taleefon baa laga soo diraya go-aasaa lagadaa meeqaan siiy meeqaan ka siiya intaa intaa ka siiy intaa intaa ka sii waad yaraabaysaa masaajidka masaajidka gashaa baa filaya jumcaha maahan inta marka qofkuu ku suurtagaa subaxiisuuqa masaajidkuu imaanaya mise subaxigaas waa talageeya saakay lixdii ama labayo tobankii subaxnimo dukaankii lafaya toddoba sac marka la gaaro duhurku noqdaa intaas kasta reer tobanka daqiiqo yaa waxaa ku yaraatay dadkii waxaa reer adduunaan noqonay adduunkaa wada raacnay adduunkii banaanka waa ku hayna gurigii waa ku hayna masaajidkii way dhex yimid waxnoo dhaman ma jirto hadduuse ilaahay noo naxariisan subxaanahu wa tacaala allah xaqa xaqaan ka badhacayna meesha inaad joogto bilahi towfiiq allah subxaana wa